الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية, دية الخطأ دلك قفك مكتيسه أخماسا mid shan meelood loo kala dhigayo xaal ay tahay cishruuna xiqatan waay bimacnaa axmaasantu shan meelood baa loo qaybinayaa waay diyatu lkhata'i gafka iyo ismoodsiiska magtiisu akhmaasan xaal ay tahay mid shan meelood loo kala dhigayo cishruuna xiqatan waay gaabisha labaatan xiqo wa cishruuna jadacatan iyo labaatan jadaco wa cishruuna banaati makhaadin iyo labaatan bintu makhaad wa cishruuna banaati labuunin iyo labaatan binti labuun wa cishruuna bani labuun iyo labaatan ibnu labun akhrajahu daara qutni baa wariyey wa akhrajahu waxaa kaloo wariyey alarbacatu afartii bilafdi bay ku wariyeen wa cishruuna bani makhaab badela bani labuun bani labuunka waxay ku bedeleen bani makhaab xaafidku wuxuu uhi waisnaadu lwali xadiidka hore sanadkiisa ayaa aqwa xoog badan oo keebuu kala fadwadaa marka cishruuna bani labuunka ayaa sanad ahaan ka xoog badan cishruuna bani makhaabka saas macanaa kan lafdiga hore oo daaraqutni u wariyey oo bani labuun ka dhigaya baa ka xoog badan midka bani makhaabka ka dhigaya wa isnaadu lwali ka hore sanadkiisa aqwaa xoog badan wa akhrajahu waxaa soo saaray ibnu abi shayba min wajhin dariiq kale ayuu ku wariyey aakhar min wajhin dariiq aakhare oo kale mawquufan isaga oo cabdullahi bn mascuud ku eg oo aan dhasisnayn wa huwa isaga ayaana asaxu ka saxiixnimo badan min almarfuuci midka nebiga loo kor yeelay sal lay slam xadiidkani laba ciloba wuu qabaa laba ciluu leeyahy waa mid cillada koowaad sanadkiisu waa daciif oo waxaa ku jira nin la yidhaahdo alxajaaj ibnu artaa oo mudallis ah uuna cancaneeyey nin majhuulana waa lagu sheegaa sidoo kale cillada labaadna waxa weeye xadiidku marfuucba ma aha oo waxaa xoog badan inuu mawquuf yahay cabdullahi bn sacuud inuusan dhaasiisnayn ousan hadalkii nebiga ahayn ayaa xoog badan ayib inuu mawquuf yahay waxaa rajaxay alimaam abu daawuud ayaa rajaxay inuu mawquuf yahay uusan nabiga gaadhsiisnayn sal alay wasalam sidaasaana xoog badan waxaa xadiiska daciifiyey oo labadaas sabab dartooda ku daciifiyey alimaamu taara waxaa qiray ibnu qataan abulxasan ibnu qataan ibnu cabdilhaadi kama fi lmuxarar sheekh albanina dacaafu sunanka ayuu ku daciifiyey iyo daciifu jaamici sagiirka cilada labaadna waa taasoo waa waqafka iyo dacfu sanad labadaasaa isugu jira mawquuf weeye sanadkiisuna waa daciif muxuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa magta ninka xorta ah ee muslimka ah magtiisu inay boqol neef tahay way isku waafaqsan yihin intaasaan soo marnay hadal kama joogo boqolkii neef geela noocyadiisa maxay ka kala yihiin baa laisku khilaafaya see loo qaybinaya ilan geelu waa kala qiimo badanya geel yaryar geel dhexda ku jira geel waaweyn geel lab ah geel dhadiga waa isku jira marka boqolka neef ee magta ah see loo qaybinaya taasay isku khilaafayaan xadiidkani marka wuxuu yidhi waxaa loo kala dhigayaa shan meelood shan meelood oo meeshiiba intee tahay bimacnaa labaatan bay noqonaysaa sooma yani boqol markaad qaybiso ood shan meelood u kala dhigto meeshiiba waa labaatan sooma marka waxay noqonaysaa labaatan wuxuu noqonayaa bimacnaa shan nooc oo geela ka mid a oo kiiba labaatan yahay shan nooc oo geela ka mid a oo noociiba labaatan yahay bay magtu noqonaysaa bu xadiidkani leeyahay shantii buu inoo kala sheegay qaybta hore waxa weeyaan waa labaatan xiqo labaatan xiqo xiqada waxaa la yidhaahdaa waa qaalinta geela ah oo saddex sano u dhammaatay sanadkii afaraadna ku jirta xiqa baa la yidhahdaayo way awr mudatay baa laga wadaa waxay mudatay inuu awrku abaahiyo oo ay rinto xiqaa la yidhahda markaa marka saddex sana u dhawaad sanadka afraad bay ku dhex jirtaa labaad marka waxay ka dhigeen qaalmo sanadkii afraad ku jira yuu ka dhigay xadiisku wa cishruuna jadaca labaatanka labaadna wuxuu ka dhigay jadacada jadacadana waxaa la yidhaahdaa waa qaalinta dhamaysatay sanadkii afraad kii shanaadna ku dhex jirto wa sanadkii shanaad bay ku dhex jirtaa ma rimana hadday rinto khalifa la yidhahda waan doonaa taas macnaha jadaca la yidhahda labaatanna taasaa laga dhigay yuu ka dhigay xadiisku wa cishruuna banaati makhaadin yacni banaatu makhaadku waa jamce bintu makhaad baa mufradkeeda bintu makhaadka waxaa la yidhaahdaa waa nirigta hooyadeed ay muxuu ahaayey riman tahay dadii iyada ku xigtay nirigta sanadkii horey dhalatay hooyadeedna waxay riman tahay da'dii iyada ka dambaysay marka sanad baa u dhammaaday sanadkii labaadna way ku dhex jirtaa waay bintu makhaab baa la yidhahdaa makhaabka waxa la yidhaha bimacnaa rimanaanta la yidhahdaa bimacna saasaa laga wadaa macnaa marka hooyadeed baa riman marka hooyadeed maadaama ay riman tahay iyadoo sanadkii labaad bay ku jirtaa sanadna waa u dhammaaday macnaha taasaa waxaa la yidhahdaa bintu makhaab labaatanna noocaasay ka dhigay waa nirgo ama qaalmo yaryar oo sanadkii labaad ku dhex jira labaatanna taasuu ka dhigay wa cishruuna labaatanka afraadna waa ka banaatu labuunin waa banaatu labuunin iyadana waa jamac weeye mufradkeedu waa bintu labuun bintu labuunkana waxaa la yidhahdaa inahooya caaniley baa la yidhahdaa hooyadeed baa waxay dhashay dadii iyada ku xigtay waa qaalin ama waa nirig sanad ayaduu waday sanadkii labaadna tan kaluu rimanaa sanadkii saddexaad ee dambe iyadu sanad saddexaad ay ku jirto tii iyada ka dambaysay bay marka nuujinaysaa hooyadeed marka way caanay leedahay man way irmaanta marka hadday nirig tahayna waxaa la yidhaahdaa bintu labuun hadduu qaalin yahay ama qurbac yahayna waxaa la yidhahdaa ibnu labuun baa la yidhahda ibnu labuun ina hooye caanaley iyo ina hooye caanaley saasaa la kala yidhahdaa macna marka wa cishruuna banaatu labuunina waa qaalmaha dhadiga ah oo markaa sanadkii ku jira saddexaad wa cishruuna bani labuun waa qurbacyo ama waxaad tidhaahdaa muxuu ahaaye e, e, e, muxuu ahaay geel lab ah oo iyaguna sanadkii saddexaad ku jira wuu kala qaaday banaati labuunna waa dhadig bani labuunna waa un lab waase isku mid macnaha oo sanadka saddexaad bay ku wada jiraan shantaasuu u kala dhigay marka saas macna waa labaatan afar jir iyo labaatan shan jir iyo labaatan saddex jir iyo labaatan laba jir soo ma iyo labaatan lab ahoo iyaguna saddex jir ah shantaasuu u kala qaaday macnaha ayib xadiisku waa daciif xadiidku saan sheegnayba ma sugna waqfi iyo sanadkiisoo daciifa ah ayaa lagu celiyey isagoo sidaasba ha ahaadee haddana waxaa deliishadayoo magta shantaa qaybood u kala qaaday aimada badankood ayaa deliishaday oo sida maalan xanafiyada malik ibnu anas maalikiyada shaaficiyada leyt ibnu sacad thawri kulli saasay leeyihin saasay leeyihin oo macnaha waxay shantaasi u kala qaaday keliya waxay isku khilaafayaan meesha ugu dambayso oo ah cishriina banu labuun cishriina banu labuun oo qurbacyadii saddex jirka ah ama sanadkii saddexaad ku jiray waxaa qaba yacni waxa weeyaan muxuu ahaay maalik iyo shaafic iyo leyfiyaa qaba laakiin abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay iyo labadiisii saaxiib iyo axmedba waxay leeyihiin banuu makhaad bay leeyihiin bedelka bani labuunka waana riwaayada dambe sida ku xad macna banu makhaadku maxay noqonayaan marka banu makhaadku waxay noqonayaan waa qurbac sanadkii labaad ku jira ibnu makhaad soo bintu makhaad maynaa soo sheegay bintu makhaadka labka la sanadka ama la da-da abaa ah marka wuxuu noqonayaa ibnu makhaad marka iyagu waxay leeyihiin labaatanka dambe ha laga dhigo ibnu makhaad ha laga dhigo qolada kale waxay leeyihiin ma ahe ibnu labuun ha laga dhigo sanad bay marka isdheer yihiin halkaasi ku kala tegayaan laakiin intoodu waxay isla ogol yihiin shantaa in loo qaybinayo oo labaatan labaatanka ah ayib taadna macno isku khilaafsanaadeen xadiiskan inay daliishanayaan macna wa akhrajahu xadiidka waxaa soo saaray abu daawuudda baa soo saaray watirmidiyu iyo tirmidi axmed iyo bayhaqi iyo daaraqutnina way soo saareen min ariiqi camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi bay ku wariyeen رضي الله عنه رفعه حاله كريالي ونبيه أو كريالي صلى الله عليه وسلم وحيد الدية مكتب ثلاثون حقة وصدن حقة وثلاثون جذعة إيا صدن جذعة وأربعون أفرتا خليفة ومعناها الرمان كواسو في بطونها أور كوضا أو أهالي أولادها المهود أي كتران خليفة وجمع خلي... جمع خليفات بالوجمع أما خلائف وحنا اللي إله ذا قيل الرمان بالنا marka uu si fasiro wuxuu ilaahu soo caday wuxuu yiri fii butuuniha awlaadiha awlaaduha waa jumla tafsiiriya waa jumla sii cadaynaysa khalifada sii cadaynaysa macna sidaas weeyaan طيب imaamu tirmidi xadiidkaa markuu wariyey kadib wuxuu yihi xadiidun hariib cabdilxaq alishbili baa ku raacay iyo sheekh albani fi lirwa lafdigiisuna waxa weeye yani xadiidun xasan yani waxaa taxsiiniyey tirmidi cabdilxaq alishbili iyo sheekh albani fi lirwa xadiidku waa xasan wey macana lafdigiisuna waxa weeye badankood sidanay ku wariyeen man qutila mutacammidan man qatala mutacammidan dufica ilaa awliyaai lmaqtuul ruuxii kas wax u dila dadkii ruuxan la dilay ehelkiisa iyo qaraabadiisa ahabaa gacanta loo gelinaya fain shaauu qataluu wain shaauu akhaduu diya hadday doonaanna way dilayaan hadday doonaanna mag bay qaadanayaan wa hiya alaaثuuna xiqa wa alaaثuuna jadaca wa arbacuuna khalifa magtiibu marka sii caddeeye wuxuu yidhi waa soddon xiqo iyo soddon jadaco iyo soddon khalifo wuxuu ku daray intaa wamaa saalaxuu calayhi fa huwa lahum wixii ay ku heshiiyaan oo intaa ka bedelan oo magtii oo laga yareeya ama in laga siyaadiyaa wixii ay ku heshiiyaanoo dhexdooda ay macnaha waxa weye isla gartaanna way leeyihiin ayagaa iskale wey macnaa way heli karaan wadalika litashdiidi alcaqli sababtuna waxa weeye in magta la adkeeyo xadiidkani marka wuxuu ku saabsan yahay dilka kaska ah xadiidkii hore wuxuu ka hadlayey dilka diyatul khata soomaha dilka kama ah laanna waanagii horey usoo sharxanoo soo sheegnay culimada qaar waxay qabaan dilku noocyadiisu waa laba nooc oo keliya maalik baana sidaa ku tegay asxaabtiisa waa laba nooc waa dil kas ah iyo dil kama ah wax u dhexeeya ma jiro laakiin culimada badankood waxay qabaan iyo madaahibtu inuu dilku saddex nooc yahay nooc waxaa la yidhahdaa waa dilka kaska ah oo ruuxa dilkiisa inaad u qasado wax bini aadamka sida qaalibkaa dili karana aad u isticmaasho waa dil kasa kaas dilna waa kama oo inaad dishaba umaadan qastinba ulamana aadan qastin ma aadan ku wadin maadan ku tala gashanayn wax kale adoo ku wada ayay kaa noqotay maalan dushaad kaga dhacday adoon ku tala gashanayn xabadaad ugaa ku waday baa ku dhacday adiga wax weeyaan maba aadan ku tala gashanaynba way kaa noqotay khata baa la yidhahdaa maxdi ah waa waa farax tiran way kaas nooca saddexaad baa waxaa la yidhaahdaa shibhu lcamdi baa la yidhahdaa waa khata waa gaf laakiin wuxuu shabahaa dhinac wuxuu uga egyahay kaska dhinacna wuxuu uga egyahay kama ah dhinacna kama uu ka shabahaa dhinacna kaskuu ka shabahaa waxay yidhahdaan waa u tegi doonnaaye waa dilka ruuxa aada inaad waxaan ku dhufato u qasaday laakiin wax aad ku dhufatay wax loo dhinta ma ah haaliban wax loo dhinta ma ah shaygii ruuxii waad ula qasaday inaad ku dhufato inaad dishana ujeedadaadu ma ahayn laakiin shaygii aad ula qasaday ku dhufashadiiseed ku dhufatay buu u dhintay masalan dharbaaxaad ku dhufatay dharbaaxa ma loo dhintaa ya waad u qasatay ruuxaad dharbaaxada ku dhufato inaad dishana talagalkaaga ma ahayn dharbaaxadiibaba u dhintayba ulbaad ku dhufatay adoo ama edbinahay ama ulbaad ku dhufatay ul yaroo jidhkaa ku dhacday looma dhinto uu sababsado ilaahay baa sabab ka dhigo uuba u dhintayba marka xagga kaska wuxuu ka shabaha waad u qasaday sooma dhanka kasku ka shabaha dhanka kama ana muxuu ka shabaha kama ana wuxuu ka shabaha shaygaad isticmaashay shay wax dila ma ah sooma marka waa kas dhinacna kaska xadila waa kama ana waa shabaha kaskana waa shabaha shibul amdi baa la dhaamar saddexdan nooc inay u kala baxaan bay culimada badankood qabaan saddexdiin nooc baa marka waxay ku kala saabsan yihiin magta la bixinayo boqolka ah boqolka ah hadday gaf tahayna magta waa la fududaynayo geela noociisa noocaan qaali sii ahayn baa laga dhigay haddii uu yahay kas oo qisaastii ruuxa inta laga cafiyey mag laga qaadanayo ama kama ah kaska shabaah hadduu yahayna magta waa la adkaynayaa marka oo adkayntu maxay noqonaysaa adkayntu waxay noqonaysaa in geela noociisa la qaaliyeeyo geela noociisa in la qaaliyeeyo xadiiskana taasuu ka hadlaya marka geelii marka muxuu ka dhigay waa ruux intuu ruux kas u dilay oo dadkii ruuxan ehelkiisaha gacanta loo geliyey oy qisaastii ka cafiyeen ay yidhaahdeen beddelkii qisaasta ku dili mayne magna sii soo ma waa kas soo ma marka waxaa laga dhigay saddex waxaa laga dhigay saddex nooc baa geeli baa laga dhigay waxaa laga dhigay halaatuuna xiqa wa halaatuuna jadaca wa arbacuuna khalifa saas maana soddon waa qaalmo sanadkii afraad ku jira soddonna waa qaalmo sanadkii shanaad ku jira waa geel meeshu ugu qaalibsan yahay afartanna waaba geel rimanba sooma saddexdiba waa geelu meeshu ugu qaalisanaa waa hoos loogu degi maayo masalan hadda markaan ka hadlayno midda gafka ah ama kama ah soo lagama hadlayno saddex jir iyo laba jir iyo soo hoos lama aad dilka kaska ah iyo midka kaska u eg saddex jir iyo laba jir iyo maba galaba midda labaad weeye lab yani dhadig mooye lab maba galaba marka waa soddon iyo soddon iyo afarta saas macnaa loo qaybinaya xadiiskani marka taasuu ka hadlaya waxaa kale uu faa muxuu ahaayey waxaa wax ka gedisan way ku heshiin karaan waxaa wax ka gedisan way ku heshiin karayaan oo maxaa ka gedisan way ku heshiin karayaan waxay ku heshiin karaan maalan in magta qaar la cafiyo in matal meeshii boqol uu ka ah sideetan inay qaataan labaatanna dhaafaan waa waa ku heshiin karaa iyagaa iskale xaq bay u leeyihin inay noocaa nooc ka gedisan kala qaataan bay ku heshiin karaan in geela boqol laga siyaadiyo على الراجح ويكوهشين كران اللي إذا هذا محوء هاي لكن إن العيارة ما هينه محوء هاي بقول يلا واتنبحية من صالحوا عليه وواحد كوهشيان تاسي واحد هو مسألة الصلح لكن حد شرعبي بويسي أبغلك وربا ربسوا هذا الليو مركا لليه وما صلحوا صالحوا عليه فهو لهم مركا لليه بمعنى وحا لقوة ذا وإن يددك حق له إيقو حر, حر أيهين waxay dhaafayaan iyo waxay sadaqaysanayaan iyo waxay cafinayaan iyo waxay ka tanaasulayaan ee xeer reer dejistay aan lagu maamulin masaladu hadday noqoto reer reer hebel iyo reer sidaana xeer noo ahaan jirtay oo xeerkiibaad ku qasban tihiin oo khiyaar idinkama furaa hadday masaladu sidaa tahay waa sharci aan kii ilaahay ahay xeer jajab iyo shuruuc kale wey taasi markaas waa jariimo weyn iyo xaq darro laakiin maa saalaxooda waxaa la yidhaahdaa ruuxii xaqa lahaa isagaa khiyaar kale in waa kan xaqaagii maxaad ka tanaasuli maxaad cafini haddii daa xubaan ma cafinayo waa in loo tiriyo hadduu yidhaha xubaan cafinaya ha cafiyo isaga waa in khiyaarka la siiyo ayib xasaa laga wadaa macna xadiidkaa dambe marka waa xadiid xasana oo sugan wey macna xadiid kaleed jiro oo culimmada qaarkood ay iyaguna si kale u dhigeeno inkastoo khataabi uu leeyahy wax culimmadoo qaba ma arkin magta in eh, gafka ah in qaab kale loo dhigana xadiis kala ku sugan laakiin ra'yigaa horay u badan yihiin walow xadiiska loo dalishado daciif ba ahaade xadiiskan sheegayna waa xadiiska camru shucayb can abiy can jaddi wuxuu yidhi ruuxii dil la dilo oo gaf loo dilo magtiisu waa boqol nef soddon waa bintu makhaad waa waa nirgo sanadkii labaad ku jira soddonna waa bintu labuun waa nirgo ama qaalmo yaryar oo sanadkii saddexaad ku jira soddonna waa xiqa waa qaalmo sanadkii afraad ku jira tobanna waa bani labuun bani labuunka waa kaan soo sheegnay waa qaalin lab ahoo sanadkii saddexaad ku jira axmed iyo nasaa baa wariyey xadiidkaas albaani baa taxsiiniyey bal khamsadaa soo saaray ilaa tirmidi mooye xadiidka sidaa u qaybiyey khataabi wuxuu leeyahy waa culimada ka mid oo qaatay oo ku camalfalay ma arkin kaa hore ee ay u bateenna isagaa ka roon xagga sanad ahaan iyo sugnaanta isagaaba dhaamaba وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكور قال النبي إنه يلي إن أعتى الناس ضدك الروح أقو محوء هاي أقو نيرنان بدن يعني يعني عتوي واحد هذا التجسر والتكبر يعني إن أضيك iyo kibirka iyo xadgudubka leeyahay inna a'ta an-nasi dadka ruuxa ugu dhiiranaan badan oo ugu kibir badan calallaahi alla korkiisa alaatatun saddex ruux waay ugu xadgudu badanoo yacni madax adeyg iyo dhiiranaan iyo kibir iyo ruuxa ugu sitaayey waa saddex ruux alla korkiisa lagu kibiro lagu dhiirado ka koowaadi waxa weeye man qatala ruuxa dilay fii xarami illaahi ilaahay xaramkiisa dhexdiisa wax ku dilay xaramka dhig dhexdiisa buu dhiig xaqdarra ah ku galay ow amase qatala dilay hayra qaatilihi ruuxii dilay ruuxaan ahayn isagii haddii la dilay waxba dili kara waxaa laga wadaa hayra qaatilihi kii isaga wax ka dilay ruuxaan ahayn buu dilay waxaa laga wadaa bimacnaa ruux baa dhiig kaa galay ruuxii dhiigga kaa galay maada raadsanine ruux qaraabadiisa baad yaad ugu aaratood u dilotay ama aabbihii ama walaalkii ama kan ruuxii wax kaa galayba maadan dilina ku kala dishay aw qatala hayra qaatilihi kii wax ka dilay midaan ahayn buu aar ahaan u dilay oo ugu aaray macnaha kii laga dilay waa ruuxa labaad wey aw amase qatala dilay lidaxli ljaahiliyati jaahiliyada aargoosigeedii darteeda u dilay daxliga waa aargoosiga aargoosigii jaahiliya bimacnaa islaamka ka hor dhiiggii layska galay iyo wixii laysku sameeyey ayuu markuu soo islaamay kadib aar goostay ilan gaalay ahayn sooma gaalnimadii bay qabiil qabiilqabiil isu lan jireenoo dhiig iska galeenoo wax iska laayeen markii lasoo islaamay oo diinta lasoo galay jaahiliyadii wixii hore dhasoo islaamku ma baabi'inin ma yeeline calooshuu ku haystay oo markuu soo islaamay kadib wuxuu dilay ruuxii jaahiliyadii islaam ka hor wax ka dilay gaalnimada waagay ahaayeen gaalada ahaayeen ruuxii wax ka dilay buu islaamnimada dhexdeeda ku dilay kaasaa laga wadaa aw qatala dilay lidaxlin argos lidaxli jaahiliyati jaahiliyada argosigeedii oo kaleeto wax u dilay macna akhraja waxa soo saaray xadiidka ibn xibaan baa soo saaray fi xadiithin buu ku soo saaray saxaaxa uu saxiixiyey kadalika ahmed baa soo saaray sanad xasan haythami wuxuu leeyahay markuu tumarani u tiiriyay kadib rijaaluhu thiqat xadiidku waa xadiis sugan wey طيب نسخة بلوغ المرام في قار كم إذا وحا كسغا إنه وحا كيالا وأصله في البخاري من حديث ابن عباس انت ميدين قري آه. وأصله في البخاري من حديث ابن عباس أدو إذين قري وحلقة ولا أنا يما قريني آه حديث كأسل كيس بخاري بأسوى صاري سوى ابن عباس لقى وريني لفظي سنة واسدة نبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ضدك alla agtiisa loogu carab badan yahay alla dadka ugu necab yahay waa saddex ruux midka koowaadi waxa weeye mulxidun fi lxaram ruux xaramka dhexdiisa dulmi iyo gardariya xaaraam ku galaya oo xaramka dhexdiisa khalad ku galaya wa mubtagin fi lislaami sunnata aljaahiliya ka labaadna waxa weeye islaamka kadib dadku markay diin qaateen oo islaameen kadib dhaqankii iyo curfigii jaahiliyada iyo waxoodii yuu islaamka dhexdiisa raadinaya wa mubtagin mid raadinaya fi lislaami islaamka dhexdiis sunnata aljaahiliyati jaahiliyada dariiqeedii oo in argoosi iyo aana iyo laysu laayo taas noocaasoo kaleeta islaamkale way ka baxsan tahay ayuu samaynaya wamualibu dama mri'in bikayri xaqin yuhrii qadamahu ka saddexaadna waxa weeye waa ruux dhiig raadinaya xaqdarro inuu ku daadiyo ruux dhiiggiibuu rabaa inuu daadiyo xaqdarro inuu ku daadinaya qabyaalad buu u dilhayaa mustana kaluu u dilahayaa xaqna umale inuu dilo kaana waa ruuxa saddexaad saddexdaa ruux buu ilaahay dadka ugu nacib yahay tabaaraka watacaala ayib xadiidkaasi ama xadiistaasi waxaa loo deliishadaa culimmadu u keenay dhiigga lagu galo xaramka dhexdiisa inuu muqallad yahay oo mag ahaan ka adag yahay dhiigga lagu galo dhulka intiisa kale waa la adkayn bay qabaan طبراني wuxuu soo saaray baan tabari baan ilaa iyo thawri fi tafsiri ala mas'ud inuu yiri nin ma jiro xumaan damcaya oo korkiisa lagu qoray xumaan aadan wali sameyn laakiin qalbiga ku soo dhaxday lagu qori maayo illa nin isagoo meel fog jooga damcay inuu xaramka ruux ku dilo mooyee hadduu sidaa damco qalbigaba gashadaba xaramka ruux ku dil ilaahay cadaab xanuun badan buu dhadhansiiyaa buu leeyahay cabdullahi mascuud aayadda qur-aankaana laga faa'iidaysano waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim waman yurid fiihi xaramka dhexdiisa ruuxii doona biilxaadin xaqdarro iyo dulmi iyo wax xaqa ka leexsan iyo khalad inuu ku galo dulmina uu ku galo nudiqhu min cadaabin aliim marka xaramku sidiisaba dembiga lagu gala waa ka culusaya dunuubta kale isagoo dembiga laga yaabo inuu isku mid yahay baa haddana xaggaa waa ka dembi weyn xaramka baabkeenan maxaa ka khuseeya waay ilan mag baan ka hadlayna waxaa ka khuseeya culimada qaar ka mid a ah waxay ku tageen saddex meeloodba saddex arrimoodba dhiiggu hadduu dhaco magtu waa badanaysaa waa midda koowaadee xaramka haddii wax lagu dilo magta waa la adkaynoo waa la siyaadin meelaha kale dhiigga lagu daadiyo magtiisu waa ka badan tahay bay ku tageen waa midda labaadee ruuxa isagana sidoo kaleeto bilaha xurmada leh dilka dhaca bilaha xurmada leh dilka dhaca waa afar afar bilood wey macna afar bilood oo saddexna isku xigto midna ay gooni tahay afartaa bilood ee xurmada leh iyagana dhiigga la daadiyo ta afraadna waxay ka dhigaan ruux xarman oo xaj xarman ama cumro xarman in la dilo saddexdaas baa dhina saddex wey marka geelka qaabka u dhacay in la adkaynayo oo la taqliidinayo oo muxuu ahaayey ay magtoodu ka badanayso kii kale sidaasay culimmada qaarkood ku tageen qolada sidaa ku tagtay baana axaadiis musalishanaysa baana qolyo kala duwano aaraa kala gedisan bay qabaan ayib maalan magta in la siyaadinayo oo waxay leeyihin waxaa laga dhigayaa maalan xarabka o kale ruux hadduu wax ku dilo magta laga qaadayo waxay noqon bay leeyihiin boqol neef oo geela ah iyo soddon iyo saddex siyaada boqol iyo soddon iyo saddexa laga qaaday leeyihin waxaa ku tegay sidaas alimaamu axmed iyo isxaaq bnu rahwiya shaaficina waa laga soo guuriyaa bacdu ahlilcilmi baa qamaray qaarna waxay leeyihiin warmee maye tirada la kordhinine laakiin magta kordhinteedu ha ka timaado geela noociisa iyo qiimihiisa ha la kordhiyo boqolkii aan la dhaafin ee xadiisda ku timid laakiin haddaan ka maarmooyno inaan dembiga weynankiisa daraaddiisa magta u adkayno geela noociisa uun ha la adkeeyo oo geel qaaliya ah laga dhigo sidii magta maxaan dhihi lahaa dilka kaskaa iyo midka kaska shabaha iyo sida shareecadu u adkaysay sidaasoo kale aan u adkayno laakiin tirada yaan la siyaadinin tirada marnaba yaan la siyaadinin sidaana waxaa ku tegey taabiciinta qaar ka mida iyo bacdu ahlicilmi waa sida ibnumundir uu rajaxayo maxaa yeele waxay leeyihiin shareecadu hadday boqol tidhi wax nasoo siyaadiyeyna loo haynin xarab ruux lagu dilay dembigu waa siyaadaya ficlan bilo xormaloo ruux la dilay xaqdaro lagu dilay dembigu waa siyaadaya ruux xarmanoo la dilay dembigu waa siyaadaya laakiin magtu inay siyaadayso oy boqolka ka badanayso daliil bay u bahan tahay dheh daliil bay u baahan tahay laakiin inay noocu siyaadayo oo noocu kala qaalisanaaya iyada adilla loo hayaa bay leeyihin oo muxuu ahaayey magta iyo mid kaska u egiyo dhankaasaa macnaha iyada wax looga raadin karaa bay leeyihin adiga masalada xadiiska qolyahaasaa daliishanaya masaladana waxay u xoog badan tahay inaan magta la kordhinayn in tirada aan laga kordhinaynine laakiin sifaatka geela in markaasi haddii uu laga maarmi waayo la kordhinayo وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحولي ألا هوي إن دية الخطأ قفكت مكتيس وشبه العمد إيوه ديلك كسك شبها شبه العمد يمدك كسك شبها ما كان وحي أهادي ويبالصوت شابوك إيا والعصا آه. ما كان حال هو هذا بالصوت أل إيا وحديل الشابوك إيا والعصا أل مئة بقل ومن الإبل جيل كمل ألا إن دية الخطأ دية سوى اسم إن مئة من الإبل لو خبرك ما كان بالصوت والعصا وجملة اعتراضية ناسب على نقوليس ألا إن دية الخطأ وشبه العمد قاسي لما نوع هذا كدق لكن شبه العمد waa gafka shabaha kaska shabaha waa hal nooc waa ee ma aha dilkii gafka ahaa iyo dilkii kaska shabahay labadooda lagagama wada hadlayo waxaa laga wadaa alaa ina xadiidka alfaadiisa kala cadaynayso alaa ina diyat alkhatai shibhi lcamdi ahayd saas maana diyat alkhaطa'i shibha alcamdi yani e, gafka magtiisa gafkaasoo shibhi lcamdi kaska shabaha dhinac waa waa gaf haddana muxuu shabahaa buu shabahaa waa kan soo sharaxnay wey maa kaana xaal uu ahaaday kaasi bisawti walcasaa yacni wuxuu inoo sheegayaa wuxuu inoo qeexayaa gafka oo haddana kaska shabaha kama a ah, kaska shabahay waa noocee waa wixii shaabuug ama ul ku yimaado somaynaa soo dhihi ruuxa waad u qasaday inaad nabarka ku dhufato laakiin nabarku nabar wax dila maaha sida qaalibkee la yaqaano soo ma maalan shaabuub baad ku dhufatay ul baad ku dhufatay looma dhinto soo ma kaskuu shabahaayo waad u qasaday kama ana dhinac buu ka shabahaayo sida la yaqaano waxna ma dilo inaad dishana qasadkaaga maaha laakiin nabarka inaad ku dhufato waad u qasaday soo saas ma saas way macna ما كان بالصوت والعصا 100 بقول ويؤمن الإبل جيلا كاملا منها وحا كاملا بقول كاكي arbacuuna afartan nin oo fii butuunihaa calooshooda ay ku jirto iyo uurkooda awlaaduhaa caruurtooda ay ku jiraan ilmahoodii uurka ku sido rimowe macnaha akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuud baa soo saaray wannasaa'iyu ibnu maajah وصححه عن صحيح ابن حبان كذلك ابو الحسن بن قطان شيخ الباني في الارواء اي كصحيحنا حديث كان واسوي قرئه هو شيخنا مالكيه شبه العمد اكتوده كما جرو دلكوا قف ama waa kas ama waa kama labadaanba iyagu yaqaanaan laakiin madaahibta kala qaba saddexdu leeyihiin saasaana sawaaba saasaana sawaaba waa kan xadiiskeeda soo marnayo afartanka rima la garay lixdankii soo hadhay see loo gelaya somaynaa soo mar aan soo marnay sooma waa kaan soo marnay xadiiskii cabdillaahi bni camr bn xadiiskii camr bni caas waxaan dhihi lahaa cabdillahi bni camr bni caas waa kaan soo sheegay halaatuuna xiqa وثلاثون جذع وأربعون خليفة كان مركب وحنو شيغيو انت ugu qaalisan geela inay tahay afartan riman lixdan ka soo harayna soddon iyo soddon baa loo qaybinaya soddon sanadkii afraad ku jira qaalma iyo sanad sanadkii shanaad soddon sanadkii shanaad ku jira qaalma saasaa loo qaybinaya ayib sidaasna waxaa qaba bacdu ahlicilm ayib waxaa kamida muxuu imaam shaafici iyo keyrkii baa kamid waana sida sawaabka وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحكور قال إنه يري هذه مدني وهذه هي مدني سواء واسكمد يعني وحكولا الخنصر آه فرط فرد حدا في عد والإبهام هي السلك فريه بالوي بمعنى وحوي خنصر كوحل إلى هذا وفرط فرد حدا إلى هي فريرة فرط أولا حيث ayaa la yidhaahdaa khinsar la yidhahda faadumaan annaga dhihi jirnay waa ha suul iyo murugsato iyo fardhexo iyo faadumo iyo faryaro soo ma marka haddaad magac kale u taqaanaana idinka idinkaa garnaha oo idinkaas ayib marka fartaasi faryarada iyo fardhexada u dhaxaysa khinsarka iyo suulka labadaasi waa isku mid buu nabigu sal alayhi wasallam maktoodu waa isku mid haadihi midan wa haadihi midan sawa waa isku mid yani wuxuu ka wadaa oo tilmaamaya marka al-khinsara wal ibhama waxa wariyay al-bukhari baa wariyay ahmad iyo arbacaduna way la wariyeen wali abi daawud waxa u sugnaaday wa tirmidhi iyo tirmidhi waxa u sugnaaday diyatul asabi'i ha faraha maktoodu sawaa'un waa isku mid ma kala duwanaa walasnaanu ilkihiina sawaaun waa isku mid athaniyatu fooshi foolka ilkaha foolashaa way maana wadirsu iyo iyo iyo muxuu ahaa gawskii sawaaun waa isku mid ha iligga foolka دية الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء لفظ قاسي لفظ ترمذي ما لفظ قاوحة وري أبو داود ابن ماجه ابن جارود وانا صحيح على شرط البخاري سيدو شغلبان إليه مركا وحين يرسمها ولي أبي داود والترمذي سوينا وليه ترمذي معها لفظ قسي سواء ترمذي لفظ قسي نوعها وكبد ليه معنا طيب ولابن حبان وحا أسقنا ابن حبان لفظ قسي مركا ibni Hibban iyo tirmidi iyo Ibn Jarud Jarud ba isla warinay marka lafdiga tirmidi ka hore mehe lafdiga tirmidi waa kan dambe ibni Hibban uu warin uu tiriyay macna wali Ibn Hibban waxa uu iyo Tirmidhi labadaba diyatu asabi'i yadayni labada gacmood farahooda maktoodu warijlayni iyo labada lugood farahooda maktoodu sawaa'un waa isku mid casharatun toban weeye oo min al-ibili geela ka mid a ah. casharatun toban weeye oo min alibili geela ka midoo likulli isbacin far kasta u sugnaaday far kastaoo faraha ka mid a ama kuwa lugaha ha noqdo ama kuwa gacmaha ha noqdeen far walba waxay leedahay toban neef oo geel ah toban neef oo geelay leedahay far walba ayagoon faraha la kala qaadino tanaa xoog badan iyo tanaa gaaban iyo tanaa dheer iyo tanaa buuran iyo tanaa dhuuban iyo la dhihin waa isku mid faru mid walba toban neef oo geelay leedahay وقال الترمذي وحول الترمذي حديث كان مركو سو صار كدي وحول حسن صحيح sidoo kale waxa tahsiini Abdul Haq al-Ishbili Abu al-Hasan al-Qattawi sahihiyay Ibn Abdul Hadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa hada Sheikh al-Islam muxuu ahaayay Muhammad ibn Abdul Wahhab iyo Sheikh Albani fi al-Irwa intum way ku sahih sahih hadith hadith lawa hadith inma kamil ama ka war Bukhari baa wariyay طيب faraha inay siman yihiin oo muxuu ahaayay faruhu ay isku wada mid yihiin ayaa waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi culimmada badankood waxay ku tageen in ay faruhu isku mid yihiin saxaabada iyo taabiciinta malik iyo thawri iyo usaaci iyo shaafici iyo axmed iyo asxaabu alxadiid iyo asxaabu alra'yi iyo taqriiban madaahibtu ra'yigaasay qabaan ra'yi baa jira cumar ibn khataab laga wariyo faraha suulka iyo faraha kaleetu mid walba wuxuu u sameeyey mid mid labiiyo toban mid toban mid sideed mid toddoba saasoo kale u tartiibisay u kala xoog badan yihiin ra'yigaasi ra'yi tabar badan maaha ra'yi tabar badan ra'yiga sababka waxa weeye faraha kulligood waa isku mid mid walbana toban neefoo geleelada ama kuwa lugaha ha noqdeen ama kuwa yani gacmaha taas waa midda labaad oo iyadana ilkuhu inay isku mid yihiinah iyadana waa sida ay jamaahiiru ahlilcilmi qabaan ilkaha inaan iyada la kala qaadaynin oo gowsaha iyo foolasha iyo dhoolasha iyo miciyaha iyo kulli inay iyaguna mid walba isku mid yihiin ayadana waa sida raajixe xooga badan oo iyadana muxuu ahaayey axaadiistu ay kutusa xadiiskii horena waa kusoo maray حديثك هرنا وكسوماننا ما دونتا معنا طيب وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مركز سيدا ليلة ولليها محوها هاي فرطة طبعا نيف بيلينا هاي كل بقياستك وأن بالله فيرني قياستي أمبا tobankii neef qiyaastiisa loo qaadanaya maalan faraha labada xubnood leh faraha waxaan saddexda xubnood leh xubinkiiba saddex neef iyo waxbaa kusoo hagaagaya soo ma wahaakada saasaad u qiis qaadanaysa xubinkiiba saddex neef iyo waxbaa kusoo hagaagaya neef macnaha furuskiisa suulka oo kale bay ka doodayaan culimmadu horeyba saan usoo tilmaanay sidiisaba ma laba xubnoodba mise waa saddex xubnood taqriiban inta muuqata waa laba xubnood soo ma laba xubnood waa xubin baa gudaha ku jiro salka ku jira kaasi waxay leeyihiin qaarna kaasaa lagu xisaabinaya saddex xubnood buu noqon qaarna waxay leeyihin maya waxa banaanka yaalla oo laba xubnood saas daraaddeed haddii xubinka kore ee suulka la gooyo shan neef buu leeyahy limaada leanna isagoo dhan baaba laba xubnood ah kulligii haddii la wada jaro soo toban neef ma yeeshee haddii xubin la gooyona waa haaf baa la jaray shan neef buu yeelan bay leeyihi ilkaha sidoo kale waxaa laga hadlayaa iligu wuxuu leeyahay muxuu ahay yani qiimaha la sheegay ayuu leeyahay oo kale horey baan usoo marnay asagana waxa wey waa marka iliga isaga oo dhan salka laga saaro oo shan neef wey manaa horaan usoo sheegnay manaa iligiiba shan neef waa markii isagoo dhan uu baxo waay hadduu jabo qiyaasta maqan baa la fiirinaya iligay waxaa laysu qiyaasayaa inta jabta iyo inta joogta halkaasaa wixii xaqiisa marka laga qiyaasaya ayib hadduu sidoo kaleeto uusan uu laakiin uu dhib gaadho oo ama wuu madoobaaday ama meehe wuu liqliqday oo dhaqdhaqaaq baa ku jira oo si fiican uma fadhiyo haddii sidaasoo kale ay gaadhaan xukuuma la yidhaahdaayo qaadiga garta qaadahaya baa qiyaasaya wax u qadaraya xad go-an markaa ma leh xadda go-aanee shanta neef ee geela waxaa laga hadlayaa iliga dhan markuu baxo oo booska baneeyo taasaa laga hadlaya ayib وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رضي الله عنهم رفعه حار كرير النبي أكرير صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري من تطبب روحي نختار إسكتك من تطبب أي تكلف الطب نختار إسكياليال سوى نختار هنا أقوان تيدي لهين ayuu dhakhtar dhakhtar iska dhigay dadki intuu meeluu fadhiistay dhakhtar baana hala yimaado man tatababa ruuxii dhakhtar iska yeela oo walam yakun aan ahaanin biibbi dhibigana macruufan mid lagu yaqaano aan ahaanin dhibigiiyo dhakhtarnimada laguma yaqaano ruux loo yaqaano ma ah markaasuu intuu meel samaystay ma dadkii u sheegay buu iska yeelyeelay oo fa asaaba markaa asiiba nafsan naf asiiba iyo famaa duunahaa wax ka yar asiiba fa huwa isagu daaminun mid damaanaya waa saas macnaa muuna baranin muuna baraninoo aqoonteedii ma yeelanin meeshii looga soo bixilaa lahaa umuus uumuu soo bixin waayo aragnimo ama muxuu ahay midna umale lagumana yaqaan wixii uu geysto ama naf uu dilay ha noqoto ama ma ahe wixii ka hooseeya ha noqoto oo dhib kale u geysto wuu damaani oo jeebkiisa laga qaaday saga laga laga qaaday baa akhraja waxa soo saaray ad-darqutni wa soo saaray wa sahih waxa sahih al-hakim wa huwa isagu inda abi daawud wa an-nasa'i wa huwa hadith kan inda abi daawud wa an-nasa'i wa hadi wa ghayrihima al-majdi soo saaray illa lakin sabila anna man arsalahu hadithan iddi irsaalisay ayaa aqwa ka xoog badan mimman cidda wasalahu xiriilisay hadithku wuxuu leeyahay ruwaada mursalka ka dhigtoon saxaabigaba sheegin ayaa ka xoog badan cidda saxaabiga sheegtay oo xidhiidhisay sanadka xadiidka ayib xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay inuu mursal yahayna waxaa rajaxay alimaamu daara qutni sheekh albaani wuxuu ku rajaxay sanadkiisana sidoo kale waxaa ku jirta cancanat ibnu jurayj cabdilmalik ibnu jurayj ama mudallisaa ku jira marka sanadkiisu waa daciif marka waxaa ku jira laba ciladood irsaal oo uu xoog badan yahay inuu mursal yahay iyo cancanat ibnu jurayj oo dacfi ah sanadkoo daciifa iyo irsaal labaduba waa ku jiraan labadaa cilaba xadiidku waa qaba laakiin sheikhu lalbani caleyh raxmatullahi xadiidka wuxuu ku xoojiyey shaahid kaluu leeyahay buui xadiid kale u markhaati kacaya abu daawuud uu soo saaray ibn abi shayba min riwaayati cabdilcaziiz ibni cumar ibni cabdilcaziiz wuxuu yidhi waa khaliifkii raashidka ahaa cumar ibn cabdilcaziiz wiiluu dhalay weyaan wuxuu yidhi wafdi aabbahay u yimid ayaa qaarkood ii warrameen buu yidhi inuu rasuulku yidhi sal alay aslam ayumaa tabiibin tatabbaba dhakhtar kasta oo dhakhtarnimo iska yeel yeela calaa qowmin laa yucrafu lahu tatababun qabla dalik isagoon horay loogu aqoonin aqoonta ibiga iyo cilmiga dhakhtarnimada oo fa acnata fahuwa daamin markaana dhibaato geysa wuu damaani waa lagu leeyay sheekh albani marka wuxuu leeyahay xadiidkaa dambe sanadkiisu waa mursal jahaalana waa ku jirtaa laakiin xadiidku duruqdaa iyo marka laysu geeyo shahiidkiisa marka loo geeyo wuu xoogaysan buu leeyahay xasan buu gaadhayaa xadiidka majmuucu ariiqayn ayuu ku noqonaya xadiidku xasan ku noqonaya sida saxiixada uu sheekh albani caleyh raxmatullahi ku leeyahay marka xadiidku cala aqali taqdiir xasan ka hoos mari maayo ayib xadiidku muxuu tilmaamayaa marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa ruuxii wuxuusan aqoonin waan aqaanaa yidhaahda sidaana ku gala sidaana dhib ku geysta waa lagu leeyahy ama aduu dhakhtar dheh ama cid kaleba dheh saas way dhakhtar baa hadda la yidhi laakiin mihanka iyo xirafka iyo shaqooyinka oo dhan baa la mid ah hadduu yidhahdo masalan daro walbaa hal walba horta horta magacaynta waa kaxayna qanna intaasoo sanaa soo waday experience baa leh furiin baa loo dhibay kaxee baa leh saad u dhaqaajiyey darbi buu ku qaaday ama dad buu ku baabi'iyey soo laguma leh waa lagu leeyahay saas macana wahaakada mar xirfadda aad sheeganaysaba mar haddaadan aqoonin dadkana aada ugu sheegtay inaad taqaano sidaa waxaad ku gasho waa lagugu yeelanaya ayib laakiin hadduu dhakhtar yahay aqoonteediina leeyahay laguna yaqaano sidaana ku galo dadaalo dhibaata timaado aan lagu talagelin ma lagu yeelanaya xadiidka daahirkiisa waxaa laga fahmay mafhuumkiisa waxaa laga fahmay inaan lagu lahayn sidaasayna culimadu badan yihiin saas macnaa ibnu mundir wuxuu leeyahay culimmadu waxay isku waafaqeen ninka dhakhtarka ah hadduusan dacati samaynin inuusan damaanaynin hadduusan dacadtii samayn inuusan damaanayn dacadtii muxuu noqon karaa wax loo baahnaa inuu sameeyo buu ka gaabiyey waa qusuur xadgudub buu sameeyey aan loo baahnayn waa dacadti labadaa wixii ku yimaado waa lagu yeelanaya laakiin isagoo dadaalay hadday maqaadiirtu timaado markaasi waxba lagu yeelan maayo ijmac buu soo gurinaya ibnu mundir caleyh raxmatullah ullah wuxuu leeyahay sababtu waxa weeye oo macnaha waxa weye ay ku imaanaysaa nabigu wuxuu leeyahay culimada qabtuu tiri waxaa ka mid a maala rabiicat ra'yi malik shaafici axmed isxaaq abu xaniifa afarta madhab oo isla qabaan abar isla qabaan sababtu wuxuu leeyahay nebiga sal alayhi wasallam baa amray oo idmay in la isdaaweeyo sawba sharcadu in la isdaaweeyo way idantay sharcadu hadday idan bixisana shaygay idankay bixisa wixii ka laasima ma damaanto sawba shay aan la idmin wixii ka dhasha baa la damaanaa laakiin shareecadu hadday dhakhtarkii tidhi dadka daawee ruuxiina u yimid oo i idaawee yidhi idankiisa iyo fasxiisana uu ku daaweeyey asagiina uusan khalad gelin wixiina aqoontiisa uu leeyahay wixii shareecadu u idantay wixii ka dhashaayey ma damaanayo sharti waa inuusan dacadtina imaanin gaboodfal iyo qusuurna taqsiir loo isan imaanin saas macnaa masalan isagu waa dadaalay laakiin ruuxii maalan muxuu ahaay nabarkii waa cabuqay wuu qalay oo wuu dhintay badbaadi buu islahaa wahaakada marka wixii aan labadaa sharti labada dawaabidaa leh markaasi dhibaato male waase inuu aqoontii leeyahay baa la rabaa waa inuu aqoontii leeyahay haddii la yidhaahdo dhakhaatiirta dadka daaweynaya aqoontiina la dadaalayana wixii dhasha oo meesha ka yimaada ha damaaneen berri waxaa ka dhalanaysa oo yaa dadka daaweyn doona waay ila nin walba waa carari sooma nin walba berriyaan lagu qabsanin buu yaa daaweyn doono dadka waay mafsado weyn baa ka imaanaysa marka shareecadu marka waxa weye waxyaalahaasay fiirinaysaa waa ma'duun shareecadu idantay wixii shareecadu idantayna wixii ka laazimo lama damaano saasuu leey وعنه رضي الله عنه عمرو بن شعيب لغا ودا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واي وعنه رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري في المواضح كو نورد الله فح عاديه خمس خمس شن شن با هذه ومن الابل كيله كم المواضح وجمع موضحه موضحه waa kan soo marnayo waa nabarka shirka markuu gaaro haraga dhaafa oo hilibka dhaafa oo lafta cadeeya laakiin lafta aan jabinin موضحه leeyahay خمس في المواضح kuwa lafaha cadeeya nabarada lafaha cadeeya khamsun khamsun shan shan oo min al-ibil geela kamida ahaaday oo waxa wariyay axmed axmed baa wariyay walarbacatu iyo afartii wazaada wuxuu ziyaadiyey axmedu axmed walasaabicu farihiina sawaa'un waa isku mid kulluhunna dhammaantoodna cashrun toban weeye oo min alibili geela ka mid wasaxaxu waxaa saxiiyey ibnu khusaymata saxiixi wabnu jaaruud kadalika sheekh albani caleyh raxmat ullahi fi lirwa tirmidina wuu taxsiiniyey xadiidkani marka waa sugay xadiidkani waa sugay ayib midbaan waan soo soo marro almawaadixu khamsun khamsun min alibil waa laisku waafaqsan yahy waa laisku waafaqsan yahy namar shareecadu ay xad go-an oo xaq ama magga u samaysay waxaa ugu yar nabarka muudixada la yidhahda lafta caddeeya wixii laf caddaad ka sokeeya shareecadu xad go-an uma samayn fuqahaduna xukuuma yidhaahdaano waxaa qiyaasoo qadara qaadiga garta qaadaya qaar waxay leeyihiin wixii dhaftarka ku baxay ha lagu qadaro qaar waxay leeyihiin ma ehe ruuxa nabarkiisa ha la fiiriyo sidaas way macnaha adiga si la yidhaahdaba wixii lafacadaad ka sokeeya siixdin yaroo maalan haragga gaadhay hilibka wax yar dilaacay laftii aan weli la gaadhin waxyaalahaasoo dhan waa iska ilaa shan baa ka sokaysay dhaha ilaa shan simxaaq iyo lixaaq magacay u yaryeelaan fuqaadu waxaasoo dhan marka xad ma lehe waxay ku fiican tahay sulxi in laysaga dhammaysto sulxi yadi waxa afgarad wan iyo heshiis in la isaga ku fiican wax go'an oo shareecada loogu imaani ma jirto wadaadka un garta qaadaya arrinta fiirinahay unbaa un xoogaa fiirfiirino waxay la noqoto qiyaas buu dhihi maarka waana kaan horey usoo sheegnayo waxaa iila fiican qiyaasta imaam shawkani iyo keyrkood ay mareen oy leeyihiin waxa la qiyaasayaa bay leeyihiin nabarkani inta uu u jiro nabarkii shareecadu ay xadda go-an ama xoolaha go-an u samaysay intee buu u jiraa baad qiyaasaya maalan lafcadaadkaasoo lama dhin waa shan neef waxaa la qiyaasayaa nabarkan ka sokeeya lafta intee buu lafta u jirsaday intee buu lafta u jirsaday lafta ma boqolkiiba soddon buu u jirsaday ma boqolkiiba soddon buu ka dambeeyey ma konton buu u dhexay qiyaastaasaa laga qaadan bale intuu lafta u jirsado unbaa shantii neef loo qaybinaya fuqahada qaarkoodna qiyaaso kalay maraan saas macna wa canhu waxaa laga warinaya ayib ama tan iyada muxuu ahay faraha waan ka soo hadalnay طبرا وكسودا وعنه رضي الله عنه عمرو بن شعيب وهي رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري عقل أهل الذمة ددك أهل الذمة يعني ددك بلنت كل شيء المسلمين أهل الذمة ذمة وعهدي ددك مسلمين تبلنت كل شيء قال ذا nisfu caqli lmuslimiina muslimiinta magtooda niskeeda wa ahludimmada waxaa la yidhaahdaa waa dadka ballanka eh, muxuu ahaayey daa'imka ah muslimiinta la galay kaasaa loo yaqaana oo jizyada laga qaado magta laga qaado dowladda muslimiinta ku hoos noolo muslimiinta la noolo kuwaasaa la yidhahdaa ahlu dimma dimadana asalkeeda cahdi baa laga keeno ballan bay ku jiraan saasuma raciiddii ka tirsan yihiin ballan bay ku jiraan macana ayib qoladaasi marka magtooda waa muslimka magtiisa niskeed waxa wariyay axmed axmed baa wariyay wal arbacatu afartii baa wariyay ولفظ أبي داود أبو داود لفظي سوحوي دية المعاهد يعني لفظ قاهرة وأحمد أربعة صو صارت ترمذي ما تحسينية يا شيخ الباني في الإنوار صاصي معنا وحسن وحديث حسن ولفظ أبي داود أبو داود لفظي سوحوي دية المعاهد قال كبلنك كلتشر مسلمين ee dhulkooda sidaa ku jooga magtiisu haddii gardarro lagu dilo waye nisfu diyati lxuri muslimka xorta ah magtiisa niskeeda wa muslimka xortaas waa boqol maahe ayaga magtoodu konton ay noqonaysaa wey ayib kaa dambe abulafdiga abu daawuudna sidoo kale sheekh albaani baa taxsiininaya ayib walinasaa'iyi nasaa-i waxaa u sugnaaday taa dambe intaynaa gaadhin xadiidkaasi wuxuu faa-iideynayaa gaalada waa noocyo nooc haddii la dilo mag ma leh waa nooca xarbiga la yidhaahdo iyaga iyo muslimiinta dagaal baa u cilaansano wax ballana kama dhexayso heshiisna kama dhexeeyo way dagaalamayaan qoladaasi mag ma leh wixii intaa ka soo hadhay mag bay leeyihin dilkooduna waa ismi iyo dembi weyn oo qali dhici karta ruuxa inuu jannadaba ku seego haddii la dilana waa in mag laga bixiyo waa in he mag laga bixiyo ayib allahumma haddii dilka eh, muxuu ahaay ha sax way waa in mag laga bixiyo xaalad khaasaa jiro oo macnaha laga soo istimaago maktal marka laga bixinayaa laysku khilaafsay xadiidkani wuxuu yidhi magta laga bixinayo waa konton neef oo geela ah, oo muslimka eh, xorta ah magtiisii haafkeeda way sidaasi inay tahay oo nisfu diyat lmuslim ay tahayna waxaa ku tegay axmed iyo maalik baa ku tegay alimaam axmed iyo maalik sidaasana raajix ayib sidaasa raajix thawri iyo abu xaniifa iyo asxaabtiisa iyagu waxay yidhaahdeen diyada ruuxa muslimka ah iyo diyada gaalka mucaahidka ama dimniga ah waaba isku midba waa boqol boqol bay dheheen halkaa fuqahada culimada qaar ka mid a marayo abu xaniifa iyo thawri iyo ahlukuf ahlura'yiga nimanka dhihi jiray markaasay mareen alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah iyo abu thawr iyo waa madhabkii soomaalidu ay ayagu waxay qabaan diyadoodii iyo magtoodu waa thuluthu diyati lmuslim muslimka magtiisa saddex meelood marka loo qaybiya meel ka mid a ah bay magtoodu noqonaysa saas way macanaha waa maxay noqonaysaa marka soddon iyo iyo saddex neef iyo neef hulutkiisa halkaasay mariyeen saddexdaa ra'yiba waxaa ugu raajixsan oo ugu xoog badan nisfu diyati lmuslim baa uxoog badan taasayna xadiisu ku asaxda waxa kale waa aathaar ayib وللنسائي نسائي وحوصنا عقل المرأة مثل عقل الرجل عقل المرأة هوين إذا مكتاد مثل عقل الرجل ننك مكتي سؤو كلوي حتى يبلغ إلى أقار الثلث صدح ميلود ميل من ديتها مكتاد حق إلى أقار حتى يبلغ الثلث من ديتها مكتاد وصححه صحيح ابن خزيمة ayaa saxiixiyey xadiidkan haweeneyda magteeda muslimadda waay ninka la mag tahay ilaa magteedu uu ka gaadho saddex meelood meel magta ilaa ay ka gaadho saddex meelood meel markay gaadho nisbay isu bedelaysa ibnu qusayma saxiixiyey laakiin xadiisku waa daciif cabdilxaq alishbili baa daciifiyey ibnu cabdilhaadi sheekh albani laba sababood buuna daciif leeyahay can anas ibnu jurayj oo mudalisaa ku jira sidoo kale ismaaciil ibnu cayaash fii riwaayati can al waa daciif da'if tanina wa kamid labada ciladood ba xadiisku da'if weeye xadiisku waa da'if ayib marka haweenta muslimadda ah haddii la dilo magteeda oo kaamil ah markii lafteeda la dilo inay ninka magtiisa niskii tahay oo konton ay tahay waa ijmaac layskuma isku khilaafsanaa xadiid ku soo arooray ma jiro sugan oo xadiistu kulligeeda wada daciif laakiin daliilka loo daliishado waa ijmaac ijmaaca waxaa soo guriyey culimmada ka hadasha masaa'il-ijmaac dhammaantood way soo guriyeen wax khilaafayna lama hayo ilaa cahdigii saxaabada ilaa maanta wax khilaafkiisu uu muctabar yaho masaladaa khilaafsan ma jiro saas ijmaacaasaa marka daliil ah waxaa soo guuriyey ibnu mundir ibnu cabdilbar waxaa soo guuriyey eh, muxuu ahaayey ibnu qudaama waxaa soo guuriyey nawowi keyrkood baa soo guuriyey ijmacaas marka waa ijmac sugan ijmacaas waa ijmac sugan marka taasaa loo deliishadaa ama axaadiis ahaan daciif bay u tahay leanno eh, masaadirta shareecada waa kitaabka iyo sunnada iyo iyo ijmac iyo qiyaaska saxiixa sooma ijmac marka waa master ka mida ah masaadir masaadir tashriico waa daliil iskii u madax bannaan shayga mar hadday culimmadu ku ijmaacaan oo isku waafaqaan aayad iyo xadiis inaad u raadiso uma baahna sidiisaasaaba daliil ugu fadhiyaaba intaasaa daliil ugu fadhiya ayib marka taas waa midda amaa haweenta haddaan la dilina laakiin nabar loo geysto nabarkii loo geystay magtiisu ma waxay noqonaysaa ni ninka magtiisii haddii nabarkaasi gaadhi lahaa oo kale niskeeda mise maya masalan haweenaydii waa la dakray wafcadaad baa loo geystay haddii ninka loo geysto maxaa la siin laha ya shan neef soo lama siiya ma kala baraynaa wey marka mise ma kala badhayna haweeney hadday noqoto wakadalika far baa laga jaray meeqay lahaan lahay ninka haddii far laga gooyo meqay noqon toban ayadoo ma shan baan ka dhigaynaa marka wahaakadaa wixii kas aan nafta ka sokeeya oo dhibaato jirkeeda loo geystay ah ma nis bay noqon mise ninkay la mid noqon labadaa ra'yi bay fuqaadu isugu khilaafsanya firaaxaadka iyo nabarada marka haweenka haweeneyda loo geysto muslimadda ah labadaa ra'yi bay culimadu ka kala qabaan mar walba inay nis noqonayaan ama naf teedoo la dilay ha noqoto ama nabar loo goysta ha noqotee ninka magtiisa niskeed inay tahay ayaa waxaa qaba alimaamu thawri shaafici abu xaniifa iyo labadiisii saaxiib abu thawr ibnu mundir baana rajaxay aathaar bay deliishanayaan wax daliiloo marfuuca ma jiro wax nas xadiis ma jiro laakiin aathaar bay isku uruurinayaan ra'yiga labaadi wuxuu leeyahay haweenayda iyo ninku magtoodu waa isku mid ilaa magteedu uu ay ka gaadho ninka magtiisa saddex meelood marka loo kala dhigo meel ka mida markay saddex meelood meel ka mida ah ay magtiisa gaadho markaasay nis ku soo noqonaysaa yacni nabarka loo geystay ama dhibka loo geystay hadduu gaadhayo magtii ninka saddex meelood meel ka mid ay wixii ka korreeya haddii nabarkeedu gaadhayo nis baa laga dhigaya hadday intaa ka yar tahayna ninkii bay la mid tahay andhahno maalan kaba soo qaad far baa la gooyey waa meeqa ya waa toban far labaad baa la jaray waa meeqa waa labaatan far saddexaad baa la jaray waa meeqa soddon intaa iyadii ninku waa isku mid waa ra'yigan dambaan ka hadlayno waa far afraad baa la jiray afar farood baa la jiray meeqay noqotay maxay inay afartan noqotaan raba sooma labaatan bay noqotay nis bay dib ugu soo noqotay lishi leanno afartanku waxay gaadheen magtii ninka saddex meelood meel ka miday gaadhoy ka badatay sooma markaa nis baa laga dhigayaa intay ka yar tahayna waxaa laga dhigayaa iyadiiyo ninka isku mid baa laga dhigayaa sidaa waxaa qabay oo ku tegay alimaamu maalik iyo axmed ibnu xambal ayaa qabay bal waxay ka sugan tahay cumar ibnu khaaab cali bn abi aalib labadaa khaliif iyo cabdullahi bn mascuud iyo keyrkood bay ka sugan tahay waxaa qabay sidoo kaleeto saciid musayib iyo taabiciin badan baa qabay oo maala waxaa sugan ahar imaamu maalik uu soo saaray fii muwaihi iyo keyrkiiba rabiicat ra'yi nin la yidhaha ninkii lihi jiray oo sheekh maalik ahaa maalik sheekhiisa ahaa ayaa wuxuu arday u ahaa saciid musayib sayid tabi'in markaasuu intuu yimid wuxuu weydiiyey kam fi isba'i almar'ati bu saciid waxa ku weydiiyey haweenayda farteeda haddii farteeda la jiro maxay leedahay markaasuu yidhi 10 toban markaasuu yidhi haddii laba laga gooyana markaasuu yidhi labaatan markaasuu yidhi hadii saddex laga jarana markaasuu yidhi 30 markaasuu yidhi hadii afar laga gooyana markaasuu yidhi labaatan rabiica markaasu wuxuu yidhi xiina caduma jurmuha washtadat musiibatuha naqasa caqluha ah, yani waa markii eh, nabarkeedu weynaaday oo musiibadeedu darnaatay oo afar farood ay marayso miyaa magteedii yaraatay buuhi waa la yaabe eh? ya laba farood hadday ahaan lahaayeenna waa labaatan afar markay gaadheenna labaatan bay noqotay furniya wuuse wax kaa yihiin buui saciidow saciidow warkaasi waa ma saciid muse markaasi wuxuu yidhi aciraaqiyun anta buu ku yidhi warniya ma ciraaqi baa ta ma waxaa laga wadaa ciraaq baa waxaa caan ku ahay sideedaba waxa la yidhahda ra'yiga alra'yi baa la dhihi jiray jirayo ra'yiga caan ku ahaa marka in aad wax sugan su-aal ka keento ciraaq baa lagu yaqaanay falsafo iyo ra'yi warma ciraaq baad ka timid buuli markaasuu wuxuu yidhi bal caalimun mutahabbitun aw jaahilun mutacallim buuli war ciraaq kama imaanine nin hadda cilmi diidanna ma yahe laba mid baan ahay buuri ama jaahil cilmi doonaan ahay buuri ama nin aqoon laho caalim ahoo laakiin wax hufsanayaan ahay laakiin macangiga wax diidan ma yihi buuli mucaarad ma yihiye ama caalim wax xubsanayaan ahay ama jaahil cilmi doonaan ahay yaa masalada ii sheeg markaas saciid musay wuxuu yiri yabna afi innaha sunnah ah ina deero ama wiilkan adeerka u ahaayo dariiqu wasaasur dariiqan soo gaadhnay waa sidaasa marka jooji ah musiibadii markay waanaatay maxay u yaraatay waxay qaadanaysaa musiibadu madarkay markay yarayd waxeedu u badnaa warka iyo falsafada jooji dariiqan soo gaadhnay sidaasaana ka hayna saxaabadii way macna jawaabtiisu intaasay noqotay ma hadal dambaa sii yaallade saasaan saxaabadii ka soo haddii layihi rabiica war damba ma hayo marka halkaasay ku egtay masaladaasi marka labadaa ra'yi baa ku jira ra'yiga khulafadu u badnaayeen oo saxaabadu u badnaayeenna waa ra'yigaa dhahaya magteeda inta ay ka gaadhayso ninka magtiisa saddex meelood meel intay ka gaadhayso wixii ka yar ninkay la mag halkaa markay gaadhana ninka niskii bay noqonaysaa sidaasi ayay saxaabadu u badnaayeen waa masale khilaafiya وعنه رضي الله عنه waxa laga warinaya عنه da waxa inoo saameeyay Amr ibn Shu'ayb an Abi an jaddihi عنه waxa laga warinaya Abdullah ibn Amr ibn Aas qala inuu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri aqlu shibhi al-amdi aqlu shibhi al-amdi kaska dilka shabaha ama dilka kaska u eg maktiisu mughalladun wa mid la adkeeyay mithlu caqdi alcamdi sida kaska magtiisoo kale yani sida kaska magtiisu u adag tahay baa kama ah kaska shabahana magtiisu u adag tahay walaa yuqtalu lana dili maayo saaxiibuhu saaxiibkiisa la dili maayo kaska ruuxii wax u dilaayay qisaas baa lagu leeyahy waa la dili karaa sooma xaq baa loo leeyay in la dilo walakum lqisaas xayaadu maana waa la dili karaa laakiin ruuxu hadduu kama ah kaska shabaha uu wax ku dilo asaga qisaas ma leh walaa yuqtalu magun bay leedahay dhankaa marka gafkuu kala mid yahay maanaa wuxuu kala mid yahay kama walaa yuqtalu la dili maayo saaxibuhu saaxiibkiisa waa la adkaynaya marka waxaan soo marnay adkaynta tafsiirkeeda iyo bayaankeeda waan soo marnay sooma waa alaauuna xiqa wa alaauuna jadaca wa arbacuuna khalifa sooma saas maana ayib wadalika kaasina waxa weeye shibul camdiguu ka hadlaya an yanzuwa inuu boodo oo kiciyo ashayaanu shayaanku inuu balaayo kiciyo oo fitno dhaqaajiyo oo dadkii uu ku boodo oo balaayo uu ku dhaqaajiyo oo fatakuuna markaa ay ahaata dimaa-un dhiigag annaasi dadka dhexdooda dadkii marka intay isku kacaan dhiig ay daadiyaan intuu shaydaan isku diro isku afuufo hal mar dhiig la daadiyo oo gacanta la isla fii hayri daqiinatin ayadoo xiqdi hore iyo utun hore ayna jirin fii hayri daqiina daqiinada waxa la yhahda waa xiqdiga iyo utunta iyo waxa qalbiga laysugu hayo iyadoon dadka xunaaday ka dhaxaynuna wax hore jirin hal mar uu shaydaanku dadka inuu isku diro walaa xamli silaaxin iyo hub la qaaday midna fii kayri daqiinatin iyadoo ayna jirin yani waxa weeyaan xiqdi iyo xumaan iyo utun ayna jirin walaa xamli silaaxin hub la qaadayna ayna jirin laysuma diyaar garoobin hub laysuma qaadanin colaadi ma jirin hal mar unbaa arrin yar dhacday shaydaan baa dadkii isku diro ka faa'idaystay dhiig baa daatay taasoo kale waxaa la yidhahdaa waa shibhu lcamdi sooma sabab halkaas mesela laba ruux wada joogo intay sheekaysteen wax yar is afdhaafayo bamog waa ka waa isku dhaxam sama shaydaan baa ka dhashay waxba kama dhaxayn markii hore saaxiibay ahay oo shaahay wala cabahay ah Soomaalida ku badanta fadhi ku dirka Soomaal hal mar ma arkaysa labadina shaahay wala cabahay oo miiskii iskala fardhacay marka hatta soo kala waa طيب اخرجه waxa wariya daarqudni baa wariya wadaafahu daciifiyay bal abu daawud baa soo saaray meesha uu daarqudni u tiiriyey abu daawud ba xadiis soo saaray biisnaadin xasan buu kusoo saaray sheekh albaanina wuxuu leeyahay fi saxiixi sunan abi daawuud wuxuu leeyahay waa xasan ibnu cabdilhaadina sidoo kale xadiidka wuu xoojinaya xadiidku marka waa xadiis sugan waay wuxuuna sugayaa inuu jiro nooca la yidhahdo shibhul camdiga inuuna xagga magta kala mid yahay camdiga xagga magta xagga qisaastana wuxuu kala mid yahay khata'a oo sida khata'a maxdiga uusan qisaas u lahayn shibul amdiguna qisaas male ama makta nooceeda wuxuu la mid yahay kasku la mid yahay tawa soo soo sheegnay macna soo marnay وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحده قتل واحد للرجل نبا وحده للرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي فجعل وحده يلي النبي النبي صلى الله عليه وسلم ديته ومكتيسه 12000 لبي طبن كن او درهم با لغا ودا 12000 درهم يعني لبي طبن كن او درهم بو النبي مكتيسه كدغ روح وري الاربعه افرتي با وري ورجحه وحنا رجح ان سائي وابو حاتم ارساله انه مرسل يحيى ورجح سيده كله waxa rajaxay inuu mursal yahay bukhari sida tirmidhi uu kasoo guuriyay fi al kabir tirmidhi laftiisa iyaguna sidoo kale saas uu ish abu daawud ba isaguna sida uu ish saas macna bayhaqi ibn hazmi abd al-haq sheikh albani kulligood waxay rajaxayaan xadiidkan inuu mursal yahay وبالتالي inuu dhaif yahay fasqna marka waxaana daliishaday culimada ciraaqiyiinta ree ciraaq ah oo ahlu ra'yiga abu xaniifa iyo raggiisa oo waxay yidhaahdeen dadka haddii la yidhahdo magtii ha lagu bixiyo dirham waa fidada waxaa lagu bixinayaa toban kun oo dirham xadiiskanay daliishadeen ra'yiguna waa daciif xadiidkay ku dhiseenna waa daciif waraajixu waxa weeye sidii saxaabadu ku camalfali jireen oo khulafada qaarna ka sugan dirham haddii la yidhahdo magta ha lagu bixiyo labiiyo toban kun oo dirham waay toban kun maaha waa labiiyo toban kun oo dirham sidaasaa sawaab xadiiskuna waa xadis daciif macana sidaas dambana waxaa qaba maalik iyo shaafici iyo axmed iyo keyrkood baa qaba iyo saxaabo badan iyo taabiciinba wacan abi rimtata waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi ataytu nabiya nabiga anu imi sal ly waslam walxaal macii la jirankayga ibnii wiilkaygu uyahy anoo wiilkaygu ila socdo ayaan nabiga u yidhi sal ly slam faqaala markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly slam man haada kani waa kuma wiilkan aad wadato waa kuma faqultu waxaa idhi ibnii wiilkaygii wey wa ashhadu waana qirayaa buhi bihi isaga ah, wiilkaygii waana ku dhaaranaya in wiilkaygii ayb faqaala markaasaa nebigu wuxu urh sl ly slam amaa hoy innahu isagu laa yejnii ma dembi falo calayka korkaaga yacni dembiga uu galo adi laguma qabsado waay walaa tajnii adiguna ma dembi fashid calayhi korkiiso hadduu isagu dembi galana waxaa la yidhaha haddaad adigu dembi gashana isaga loo qabsan maayo labadiin laba ruux oo kala madax banaan baa jira rawahu an baa wariyay abu daawud kadalika ahmad iyo tirmidhi tirmidhi fi shamail ibn khuzay wa sahaw hasbi ibn khuzayma wa ibn al albani fi al kadalika hadithku marka wuxuu istamaamkiisu ahaa wuxuu leeyahay abu rimta baan raacay nabiga uu raacay sallallahu alayhi wasallam kadibna rasuulka wuxuu ku yiri eh, aabay wuxuu ku yiri ibnuka hada bukul kalima wiilkaagiiba markaas aabay wuxuu yiri i wa rabbul ka'bah ii bimacnaa ajal way haa allaha kacbadan iskale aan ku dhaartay waa wiilkaygii markaasaa nabiga wuxuu yuri sal ly slam xaqan ma dhabbaa inuu wiilkaagii yahay markaasaa wuxuu yidhi ashhadu bihi waabaan ku dhaaranba inuu wiilkaygii yahay ma baa yaal markaasaa wuxuu yidhi nebigu waa muusooday sal lay slam wuxuu la muusooday laba arrimood ekaanta aan aabbahay u ekahay iyo dhaarta aabbahay uu ku dhaartay inuu i dhalay labadaa arrimood buu nabigu ku qoslay buri sal oo la muusoomay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam amaa inahu laa yajnii alala yajnii calayka walaa tajni calayh adiguna dembigiisa qaadi maysid isaguna dembigaaga qaadi maayo waxaa laga wadaa wixii duqu dembi dembiye uu galo ee dhib dhib ee uu geysto dhiig uu galo ruux uu dilo isagoon baa loo raacan ilmihiisu kuma jiraan ilmihiisa loo dili maayo loo xidi maayo loo qabsan maayo carruurtiisu ma gelin isagaa galay sooma wixii caruurtaadu galaanna iyaga unbaa loo raacan mooye waalidkii loo soo qaban maayo loo xidi maayo loo dili maayo loo qabsan maayo sooma markaasaa nebigu wuxuu akhriyey walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafina naf kale dembigeeda ma qaato sooma islaamku waa sida waana masle ijmaaca waay odaygu hadduu wax dilo isaga un unbaa la raadin mooye walaalihii iyo adeeradii iyo caruurtiisii oo meeshan taagtaagan agtooda la mari maayo lala soo xidi maayo lala dili maayo dhib loo geysan maayo gacanku dhiiglaha unbaa la raadsanaya haddii la helo khayr haddii la waayona de waa meesheeda raadin bay u baahanta marka yacni waxaan ah isku dembi baa tihiinoo waa laysla kiin baabi'inaya waa dhaqan jaahiliye waay dhaqan islaam fii suurati yuusuf soo garanaysaan markii e, ay e, yuusuf walaalihii intay u yimaadeen uu ku yidhi ii keena walaalkiinna bahda kale ah ee yar haddii kale waxba idin siin maayo ee safartii dambe iyagoo wada wiilkii ay u keeneen wuu kala hadhay soo ma waa kii inta arrinta loo dabarayoo muxuu ahay ratiguu watay wax lagu qariyey laga daba tegay oo laga soo saaro o yidhi tuug baa tihin warnadiya tuug ma nihin waxma fasaadino maya tuug baa tihin istaaga waa laydin baadhaya waa la baadhay mise alaabtiisii baa laga soo saaray wiilka alaabtiisii wixii la raadinaya waa lala haray marka waa kuwa isku dhex yaacay marka ilma ilma yacquub sooma ilma yacquub isku dhex yaacay war maxaan samaynaa yuusuf baa loo tegay marka ma garanayaan markaasa waxay ku yidhahdeen khud axadana makaanahu inaa naraaka min almuxsiniin soo mahayn warniyow yuusufow ninkan wiilkan yarkeed la hadhay ee dembiga galay oday baan ka keennay aada u jecel oo maanta haddaan isago anagoo wadin u tagno xaaladdu waa khatarta aniyahu mid annaga naga mida intaad beddelkiisa gashato wiilka noo sii daa intanadan la socota kaa doontana ka reebo oo la beddelkiisa gasho nabillahi yuusuf wuxuu yidhi macaada allaahi an na'khuda ila man wajadna mataacana cindahu ilaahay baan ka magangeli buuri ruuxii aanu weelkanaga ka ag helleen dembiga ku qabanay ruuxaan ahayn inaan reebanno oon bedelkiisa gashanno ilaahay baan magan uga nahay buuri marka sharcu saas waaye ruuxan isagaa mas-uul ah wax laysu aariyo wax laysu diliyo wax laysu qabtiyo wax laysu xido sharcadu ma taqaan ruuxii dembiga galay baa la raaca allahuma waa kaan soo marnayo base waa u tegi doonaa hadday masaladu mag noqoto magta markaasi waxaa qaadaysa qaraabada iyo ehelada bixinaysay ilmaadeerada iyo adeerada iyo kuwaasaa bixinay waa iskaashi marka laakiin ruuxa dembigiisii ilaa wa ilaaba adaa lagu qabsan ma jirto hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi